بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين وحين بلابنا إن شاء الله سورة السبع إلى آيات أفرية طبنات suuratu saba waa suuraddii soddon iyo afraad tartiibta qur-aanka kariimka aayadaheeduna waa konton iyo afar suuradu waa maki suuraddu hal aayadaa la yidhaha malaha waa madaniya suuraddu min asuwar ilmakiya bay ka mid tahay markaa ereygan alxamdu lilah shan suuradood baa lagu bilaabaa xamdiga suuratu lfaatixa iyo ancaam iyo suuratu lkaafi iyo labadan isku xigta waa khabar khabar waxaa la yidhaha wixii warbixin oo kale wey khabarka waxaa la yidhaha alxamdu lilah wey laakiin wayna amraysaa siduu alla isugu mahdiyey isugu xamdiyey inaynu inaguna ugu xamdina alla ina amraya subxaana wa tacaala wadada aynu marno bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu ammaan iyo wanaag lilaahi allay u ahaadeen lahu uu u ahaan maa fi samaawaati samada waxa ku sugan maa fi lardi ardada waxa ku sugan milkan wa cabiida wa khalqan abuuridda iyo lahaanshaha iyo tasarufka walahu alla waxaa u sugnaaday alxamdu ammaan iyo mahad filaakhirati sida adduunka oo alla mahad u leeyahay aakhiranu leeyahay markii aakhira la tago alxamdulilah li hadaana lihaada wamaa kunaa linahtadia saa unbaa looga mahad sheegan markii halkaa la tagan wahuwa alle alxakiimu ka falsan weeye ficilkiisoo dhani san yahay alkhabiiru likhalqihi khalqigiisa xogogaalka u ah oo ka warhaya alla subxaana wa tacaala siduu isagu waa inaan inaguna ugu xamdinaa shantaa suuradeeda lagu bilaabayna waa alxamdu lilaahi way marka waxay ka dhigan tahay alxamdu lilaahi allaa lehe ixmiduu lahu ku xamdiya yaa inagana amar lainagu siinaya wax alla wixii samada jira iyo wixii ardada jiya samada iyo ardada laftooda allah baa iska leh khalqan wa milkan wa cabiidan wa tasarufan isagaa ku tasarufa sida alla adduunka uu xamdi maanu leeyahay yo aakhirana u yeelano eelu jannuhu sidaa unbay aala khare ugu xamdiye allah subxaanau wa tacaala alxamdu amaan lilaahi allay u sugnaatay alladii allihii lahu wuu sugnaaday maa fi samaawaati samooyinka waxa ku sugan iyo maa fil ardi ardada waxa ku sugan kulli isagaa iska leh isagaa abuuray saa ku tasarufa walahu alla waxaa u sugnaaday alxamdu mahad iyo ammaan fil aakhirati aakhirana siduu adduunka maxmuud u yahay yo aakhirana maxmuud u yahay allah subxaana wa tacaala wahuwa alla alxakiimu ka falsan weeye alkhabiiru oo xog ogaal labadan masale ee labadan ismee laynoo soo dhigay ilaah waa xog ogaal uu koo yahay marka la yidhahdo dee caasiin bay ka dhigan tahay waxaa marka la yidhahdaan wax fiican xisigu alla subxaana wa tacaala yaclam alla wuxuu og yahay maa yeliju waxa gala fil ardi dhulka dhexdiisa gala oo roobka ku da iyo kaydiga ku kaydsan iyo dadka lagu aasa iyo firida lagu talaali oo lagu dhexdiisa lagu abuuri iyo allah baa ka warhaya wuu ogyahay wamaa shayna wuu ogyahay yakhruju ka baxa minhaa ardada ka soo baxa nabaadkan kor uga soo baxaya iyo wuu ogyahay wamaa shayna alla wuu ogyahay yanzilu ka soo dega min asamaai samada ka soo dega sida madarka risqiga maamulka raxmadda xaggaasay ka soo degaan alla wuu ogyahay wamaa yacriju wixii fuulana wuu ogyahay fiihaa samada fuula oo acmaasha bani aadamka kor loo qaadaya iyo waxa weeye allah uu wada ogyahay subxaana wa tacaala wahuwa alle alraxiimu ka naxariista weye alkafuur oo dhaaf waxaa lainoo sheegay alla subxaana wa tacaala cilmigiisu uu ballaalan yahay alle cilmigiisa marka la sheega waxay ka dhigan tahay alle wuu ka ogyahay ha caasiin marka alla subxaana wa tacaala ardada waxa gala wuu ogyahay sida sida abuurka lagu abuura iyo biyaha intay ku da-aan kadiga ku aasaniyo kulli allah wada ogyahay subxaana wa tacaala waxa ka soo baxana wuu ogyahay nabaadku ka mid yahay waxa samada ka soo dega alla wuu ogyahay sida raxmadda iyo madarka iyo malaa'igta iyo waxa samada fuulana alla wuu ogyahay oo acmaasha bani aadamku ka yihiin allah subxaana wa tacaala waa raxiim alhafuure rajeeyo ha ka quusan raxmadiisu waa ballaaran tahay waa kafuururaxmaan markaad mumin noqoto ehlu tawxiida wixii khada ahee kaa dhaca alla raxmadiisii baa diyaar ku awey ah, haquusani yaclamu alla wuxuu og yahay maa yeliju waxa gala fil ardi ardada gala oo abuurka lagu abuura iyo roobka ku da-a iyo waxaasuu ogyahay meytida iyo wamaa yakhruju minhaa wixii ka soo baxana wuu ogyahay nabaadku ka mid yahay wamaa shayna alla wuu ogyahay yanzilu ka soo dega min asamaai samada sida malaa'igta iyo madarka iyo risqiga iyo maamulka oo dhan wamaa shayna alla wuu ogyahay yacruju fuula fiihaa samada fuula sida acmaasha bani aadamka oo kale wa huwa allana alraxiimu ka naxariista weeye alkafuur oo dhaafa labadaa magac baa lainoo soo dhigay ilaahay waa raxmoon waa kafuur wax walba diyaar buu kuula yahay waqaala aladiina kuwii waxay yidhaahdeen kafaruu gaaloobay laa ta'tiinaa noo iman mayso asaacatu saacaddu noo iman mayso lataatiyannakum way idiin iman rabbigii caalimilkaybi waxa maqan ogaa rabbigaa laga sifayn laa yaczubu kama libdho canhu alla xaggiisa midqaalu daratin quraanjo wasankeed kama libdho fi samaawaati samada dhexdeeda walaa fi lardi walaa asqaru wax yarina kama libdho min daalika kaa ka sii yar walaa akbaru wax ka weyna kama libdho oo bahashaa kasii weyn ilaa laakina fii mubiinin oo waadixohoo cad gaaladu waxay yidhaahdeen saacaddu iman mayso nabiga ku dhaaran saddex aayadood yaa nabiga yuu ku dhaaranayaa saddex aayadood mid afraad ma jirto wayastanbiuunaka axaqun huwa qul ii warabbii inahu laxaqun wamaa antum bimucjiziin suuratu yuunus suurad kale waa taqaabuna zacama aladiina kafaruu an lan yubcasuu qul balaa warabbii latubcahunna uma iyo aayadda saddexdaas mid walba nabiga ku dhaaraa layi inay saacaddu imanayso oo lala xisaabtamayo ku dhaaraa nabiga lagu yidhi calayhi salaatu wasalaam marka allihii sidaas ahaa yaa wuxuu nabigiisa ku yidhi saacaddu inay iman waa hubaa wax alla ka libdhaana sidiisaba ma jiro quraanjo xataa wax la wasana samadii ardada wax ka yar quraanjiyo wax ka weyntoona wuxuuba way qoran yihiin ilaahay cilmigiisa kasakow ogiduu ogyahay kasakow waaba wax qoranoo malaa'igtu ka waraysa wey waqaal ladiina kuwii waxay waxaa ilaahay cilmigiisa liinoogu sheegay subxaanau wa tacaala is-ilaaliya oo ku xidhnaado caabudaa lagu leeyay ilahay kama qarsoonida wa qaala aladiina kuwii waxay idhahdeen kafaruu gaaloobay laa taatiina saacatu saacaddu noo iman mayso qul waxaad ku tidhaa balaa way iman wa rabbii baan ku dhaartay lata'tiyannakum wa idiin iman allihii caalimilhaybi waxa maqan ogaa rabbidaasaa laga sifaynaya laa yaczubu kama libdho canhu alla xaggiisa misqaalu daratin quraanjo wasankeed fi samaawaati samada dhexdeeda kagama libdho walaa fi lardi walaa shayna kama libdho walaa asqaru ku ka yari kama libdho min daalika quraanjada walaa akbaru ku ka weyn ilaa fii kitaabin ba ku sugayin mubiinun allah subxaana wa tacaala saacadda muxuu u keeni saacaddu maxay u iman liyejziya aladiina kuwii inuu abaal mariyo aamanuu mu'minoobay wa camiluu camal falay wanaagsan ulaaika kuwa lahum waxaa u sugnaaday makfiratun dembi dhaafiyo warisqu risqi kariimin oo weyn oo jannada ah waladiina kuwa socow ku dadaalay oo u socday fii aayaatina fii ibdaali aayaatina aayadaha iyagu burburintooda mucaajiziina iyagoo wax cajis geliya iskaleh oo baxsada isleh ulaaika kuwa lahum waxaa u sugnaaday cadaabun cadaabo min rijin cadaaba cadaabkaasoo aliimun kulul oo mulimun xanuujiyo waay alla subxaana watacaala qiyaamada maxay u iman qiyaamadu waxay u iman muminiinta camalkoodu saalixa yahay inuu alla abaalmariyo camalka saalixa in badan baan baraarujinay camalkaa saalixu liwajhillaah waa inuu yahay shirki buu ka badbaaday markaa calaa dariiqati nabiyillaah waa inuu yahay bidcu ka badbaadeen markaa kaasaa camal saalixa la yidhi dadka noocaasi dembi dhaaf iyo risqi kariimay leeyihiin kuwa ku dadaalay inay aayadaha burburiyaan oo ka soo horjeedsaday iyagoo ila tahay inay baxsan karaan cadaab kulul bay leeyihiin kuwaasi oo xanuujiya leeyihiin waxaa soorbtaa marka waxa jannadii iyo khayrka lagu helay iyo waxa cadaabka lagu gala labadaa un isbarbari le sidanaa lainoogu sheegay labadaa un isbarbar weligaa isla xisaabtan waxaa weeye markaad isasaxaysana qur-aanka kariimka iyo sunada nabiga isku sax meeshaad kaga jirta islaamka waxaad ka dhigan tahay wadadaad hayso qur-aankun dushka iska saar allah subxaana watacaala qiyaamada muxuu u keenay liyejziya aladiina kuwii inuu abaal mariyo aamanuu muminoobey wa camiluu camal fale asaalixaati camal wanaagsan ulaaika kuwa noocaasa ee muminiinta ee camalkoodu saalixa yahay lahum waxaa usugnaaday makfiratun dembi dhaaf iyo warisqun risqi kariimin oo wanaagsan wahuwa aljanna waladiina kuwa socow ku dadaala socow u socdo oo ku dadaala fii aayaatina fii ibdaali aayaatina aayadaha iyaga ka burburintoodii ka hor imaantikooda mucaajiziina xaalo ay cajis geliya isleeyihiin oo alla waad ka baxsan kartaa isleeyihiin ulaaika kuwa lahum waxaa u sugnaaday cadaabun cadaab oo min rijin cadaaba cadaabkaasoo aliimun mulimun xanuujay rijinka laftiisu waa cadaab wayaro ladiina kuwi way arkayaan cilmi cilmiga la siiyey alladii kii unzila lagu soo dejiyey ilayka xaggaaga oo min rabbika rabbigaa xaggiisa ka yimid huwa alxaqa inuu yahay bay og yihiin yaraadaasi way og yihiin wey wayhdii qur-aankaasi wuxuu ka hanuuni ilaa siraadilcasiizi allaha casiiza jidkiis alxamiidi ee mahadsan dadka cilmiga leh oo iimaanka leh waxay og yihiin qur-aanka kariimkii inuu xaq yahay yay og yihiin waxay og yihiin qur-aanka kariimkii waddadii alla inuu ku ridayay og yihiin qolyaa waxay ku fasireen qiyaamaha markay tagaan bay ogaan doonaan qiyaamahaba intaan la gaadhin inuu xaq yahay hadda lafteedaba og yihiin wey marka dadka qur inuu xaq yahay og waa dadka ahlucilmiga cilmigu ma aha bikasrati riwaaya yani intaasoo kitaab baan akrisay intaasaan daalibucilmi ahaa cilmigu ma aha laakin nuurin yadachu llahu fii qalbi man yasha waa nuur ilahay qalbiga geliyo waa inuu roog qofku xaqa garta wey waa caalim qofkaas xaqa markuu garto wayaraa way og yihiin aladiina kuwii uutulcilmi cilmiga la siiyey oo muminiinta ah unzila ilayka lagugu soo dejiyey min rabbika rabbigaa lagaaga soo dejiyey huwa alxaqa inuu yahay bay ogyihiin yaraa waxay ogyihiin aladiina kuwii uutul cilm cilmiga la siiyey alladii kii unzila ilayka laguu soo dejiyo min rabbika rabbigaa laga soo dejiyey huwa alxaqa inuu yahay oo yahdii uu ku hanuuninayo ilaa siraadi alcasiizi allaha casiiza jidkiisa alxamiida ee maatan wa qaala aladiina kuwii waxay dhaheen kafaruu gaaloobe hal nadullukum ma idin tusinaa calaa rajulin nin yunabi'ukum idinka warrami idaa musiqtum marka laidin oo laidin burburiyo kulla mumazaqin jeexjeex oo dhan oo aada kala tagtaan oo ciidda kala raacdaan inakum idinku la fii khalqin abuur inaad ku sugan tihiin jadiidin oo cusub kuwaa kuwa sidaa ku leh marka jeeseed dartii bay sidaan uleeyihiin nabiyullaahi maxamed magaciisu waa caam dadkoo dhan baa og oo magaciisa yaqaana waxaan uu sheegayana dadkoo dhan baa wada og ee waxay ka dhigayaan sidii waxaan la oo kale yay ka dhigayaan waa mashhuur nabiga magaciisu cidoo dhan baa inuu waxaan la yimin dadkao dhan baa og marka ninkaa maxameda saa yeelay meeshay ka dhilaan bay nin saasba waa yaraysa ay yaraysanayaan waqaala aladiina waxay dhaheen kafaruu gaaloobay hal nadullukum ma idin tusinaa calaa rajulin nin yunabiukum idinka warrami idaa musiqtum markii laidin jeexjeexoo laidin googooyo oo aada ciidda kala raacdaan kulla mumazaqin jeexjeex oo dhan yacni wax idinka haray jirin inakum idinku lafii khalqin abuur inaad ku sugnaanaysaan jadiidin oo cusub carmi idin tusanaaba ilah marka nabiy llaahi maxamed waa caam magaciisu waa caam waxay ku dareen hadalkii aftara ma wuxuu ku been abuurtay calallaahi alla kadiban been ambihi jinnatu mase waale baa kusoo wawaalan yahy bal iladiina kuwii laa yu'minuuna aan rumaynin bilaakhirati aakhiro fil cadaabi cadaab bay ku sugnaanayaan adduunka iyo wadalaali baadi albaciidi oo fog bay ku sugnaanayaan waxay yidhaahdeen ninkaa ma idin tusina marka ninkaas ma alluu ku been abuurto waxaan loo waxyoonin buu yidhi waa liii waxyooday mase khiyaarkii kagama imanina waa nin waalano isku dhex darmaday bay dhihin allah wuxuu leeyahay sidaas ma ahee kuwa aan aakhiro rumaynin cadaab bay qiyaamaha ku jiraan adduunkana dalaal bay ku jiraan marka cadaab bay ku jiraan macnaheedu waxaa weeye camalkii cadaabka gelin lahaa bay ku jiraan amalkii cadaabka gelin lahaa sababkiisii bay dabada hayaan marka nabilahi maxamed dadkoo dhan baa inuu caaqil yahay oo caabid yahay oo nadiif yahay waxa weeye waayasid bay ka sheegayaan hadda culimada islaamka ee ina wacdeen markii sidaasoo kale loo dacaayadayna waa sidoo kaleuna ogow aftara miyuu ku been abuurtay bay yidhaahdeen calallaahi alle kadiban beenoo ukas miyuu hadalkan u yidhi am amase bihi jinnatun mawaaliba ku suganoo hadayaan baa ka keenay bal sidaa ma ahe iyagu ay sheegeen aladiina kuwa laa yuminuuna aan rumaynin bilaakhirati aakhira aan rumaynin filcadaabi bay ku sugan yihin oo sababkii cadaabkay ku dhex jiraan iyo wadalaali baadi albaciidi oo fog allah wuxuu leeyahay afalam yarow miyaanay arag ilaa maa bayna aydiihim wax hortooda ah iyo waa khalfahum wax gadaashooda oo min asamaai samada ah iyo walardi ardada miyaanay arag in nasha haddaan doonno naqsif waanu la goyn bihim iyaga alardu dhulkaanu la goyn sidii qaaruun oo kale aw nusqid waxaanu ku soo ridi calayhim dushooda kisafan googo oo min asamaai ah inna fii daalika qudradaa intaa la-eg waxaa ku sugan laayatan daliil weyn likulli cabdin cabdi kulligii muniibin oo tooba keena oo caqlil caaqila muniib allah wuxuu leeyahay waxaan hortooda ah oo gadaashooda ah oo dhinacay dhowraanba ka jira oo samada miyaana arkayn iyo ardada miya arkayn dhinacay dhowraanba in soo bandhigay hortaada hadaad dhowrto samadii ardadii baa kuu muuqda xaggan hadaad dhowrto sidii oo kale xagga dambe hadaad siifto sidii oo kale miyayna taa arkaynin allah qudradaa sameeyey nama soo celin kara maxay uleeyihiin baa laleeyahy ilaha qudradaa oo loo qirsan yahay oon cid samadii ardada sheegatay jirin inta nin ilaah sheegatay nin samadii ardada sheegtay ma jiro may ku taxsi qaataan arkaan allaha qudradaa leh inuu soo celin karo waa caqli weyn wey afalam yarow miyaanay arag ilaa maa bayna aydiihim waxa hortooda wamaa khalfahum waxa gadaashooda iyo dhinacyahooda oo min asamaai samadii waalarda ardada allah wuxuu leeyahay qudradiisa in nasha haddaan doono naksif waanu la goyn bihim iyaga alarda dhulkaanu la goyn sidii qaaruun oo kale aw nusqid waxaanu ku soo ridi calayhim dushooda kisafan googo oo min asamaai samada googo ka dusha lagaga keeni ina fii daalika qudrada cajiibkaa waxaa ku sugan la daliil weyn likulli cabd adoon la arka kulligii muniibin oo tooba keeno caaqila wey walaqad ataynaa daawuud haddana waxaa linoo soo bandhigayaa laba nabi oo isdhashay oo iyagu qudhoodu wacdi uuna walaqad ataynaa waan siinay daawuudda daawuud midnaa xagga iyaga waxaan ka siinay fadlan fadli baan siinay waqulnaa waxaanu ku nidhi yaa jibaalu buurihiiow awibii la jiibiya macahu maca daawuud wadayra maca dayri macooda waan u jilcinay lahu isaga alxadiida birtiina waan u jilcinay waxaanu ku nidhi anicmal ka shaqee saabiqaatin duruuc waaweyn oo balbadhaaran samee waqadir isu qiyaasi sardi isku tixidda isku qiyaas isaga nebi daauud hortii duruucdu safxay ahayen wax isku bixisay ahaayeen marka hadda wax la isa sursuranoo jilicsan bay noqonayaani masaamiirta ku jilicsan jilicsanoo halowhalo aan hagelin ku weyn oo meesha duleelka jabiyana ha ka dhigin isu qiyaas baa lagu yidhi wacmaluu camal fala ree bani daa-udow saalixan camal wanaagsan inii anigu bimaa tacmaluuna waxaad camal falaysaan basiirun waan arkaa alay alla yidhi nabiyulaahi daa ambiyadii reer bani israaiil buu ahaa waa kii reer bani israiil markii lagu waajibiye dagaalka jaalud waa kii dilay nebi daa boqornimo iyo waxaa la isugu daray iyo nabinimo marka fadli baan alla siiyey buu yidhi nabi buu ka dhigay boqorna wuu ka dhigay wuu u dembi dhaafay waxyaabo badan oo nicmaa buu alla siiyey cibaadadiisi buu alla u sahlay subxaana wa tacaala buuraha maxaa la yidhi la jiibiya nabiyulaahi daauud markuu tasbiixda qaaya la tasbiixsada buuraha la tasbiixsanaya shimbiraha uu cod quruxsanya codkiisa nabiyulaahi maxamed abuu muusa alashcari oo qur akhri buu habeen isag laqad uutiya mismaaran min mazaamiiri daawuud buu yidhi mismaarka waxaa layaha sawdka quruxsanee danana waxaa la siiyey buu idhi nebi daawuud oo kale yaalisi nebi daawud markuu ku dhawaaqa tasbiixda shimbiraha iyo buurta iyo waxaasa wada jidboonoo la qaadi abuu muusa alashcari saas aha markuu abuu muusa alashcari sa loo sheegay buu ya rasuulallah haddaan ogahayna ogtahay laxabartu laka taxbiiran intaa waaba kasii qurxin abu buuri abuu muusa alashcari cabdullaahi binu qays alyamani marka nebi daawud nabigaasuu ahaa boqortooyaa la siiyey fadli baa la siiyey buurihiina way la qaadayaan way la jiibinayaan shimbirihiina sidoo kale birta waa loo jilciyeyo waxaa la yidhi waa qiso xadiis ma aha boqor maadaama u ahaa magaaladu dhexgelay baa layidhi isyar isyar bedelay dadku weydiiyaayo ninkan boqorkane daa-uda bal ka warrama dadka qaar way ka mahad sheegaan qaarna way ka eed sheegaan malag baa u yimid baa layidhi suuro ruux isu yeelay markaasuu yihi war ninyo bal ka warram boqorkan daa-uud wuu fiican yahay ilaa hal masale mooye waa maxay halkaasi bangigu ka cunaa baytulmaalku ka cunaa buuri markaasuu ilaahiisa bariyey nebi daawuud ilaahu farsamo aan ku shaqaysto ilaahu ibar buu loo jilciyey marka birta inuu dabgeliyo ku diiriyo uma baahna inuu dubo la dhacana uma baahna isaga gacantiisa ku samaynoo ku kala fidqanoo kala ballaadhinoo isku soo celinoo isku jebin markaa maalintiiba hal diric markuu sameeyey lacag badan buu siisan qayb wuu sadaqaysan qayb isagaa cuni markaa sidaas ah nebi daawuud waa sida alana lahu lxadiida marka meesha waxaa kaloood ka bartay sadcada soomaalidu sancada qaar badan bay yasaan sancada nebi daawud baa birtii samaynaye dhowr waa ninkii ugu sharaf badnaa waktigiisa ayuu samaynayaa birti birtuna hadda waxaa weeye waa wax wanaagsan oo lagama maarmo dadka birtaiyo inoo sameeya farsamo fiican bay inoo keene hadda waa laga dalacayo injineer baa loo bixiyey ninkii iyo tichnica iyo waxbaa loo bixiyey birta samaynta way fiicnaa hala ogaada birta samaynteedu inayna ceeb ahayn hala ogaada insha allahu tacaala allah wuxuu leeyahay walaqad aataynaa waan siinay daawuudda nebi daauud midna xagga iyaga fadlan baan ka siinay nabadnimo iyo boqortooyo waqulnaa waxaanu nidhi yaa jibaalu buurihiio awibii la jiibi la dhawaaq la tasbiixso macahu maca daawuud wadayra maca dayr shimbirihoona sidaasoo kale yeela waalannaa waan u jilcinay alxadiida birtii baan u jilcinay dabna uma baahna dubbana uma baahna gacantiisuu ku kala jebin ku fidin isuu soo qalloocin anicmal baanu nidhi camal fal oo ka samee saabiqaatin duruuc balbalaadan samee waqadir isu xisaab isku sargoor fi sardi isku tixidda markaa duruucdii intii nebi daawuud ka horreysay safxa waxa la yidhaha sidanoo kale isu wada hayeen marka isaga waxaa la yidhi wax yaryaroo isa sursuran oo dee liico oo lalaalaabi kara ka dhig marka labadii bahaloodee saa isu sudhay mismaarka aada gelinayso ku yaroo aan isku xajin karayninoo saa uga dhicinayo noqonin ku weyno inta lagu kakabiyo ay birtii jabtana yuuna noqonin isu xisaab waa sida qadir isu xisaabo isu qiyaas fi sirdi xagga tixidda wacmaluu camal fala ree nabi daawuudow camalan saalixan camal wanaagsan inii anigu bimaa tacmaluuna waxaad camal falaysaan basiiru waan arkaa buui wlisulaymaana ariixa walaqad sakarnaa waan u sakiray lisulaymaana ariixa quduwuhaa ka lahadeedu shahrun bil weeye warawaaxuhaa caraabaheeduna shahrun bilweyn wa asalnaa waan u socodsiino waan u dhalaalinay low isaga caynaalqidri naxaas laag naxaasa oo macdanteediibay uga soo dhalaashay wa min aljinni jinkana waxaan uga sakhiray yacmalu shaqeeye bayna yaday hortiisa ku shaqeeya biidni rabbihi rabbigii idankiiso allah baa u sahlay waman yaziq qofkii leexdo oo minhum jinka ka mid a can amrinaa amarkayaga buu alla yidhi nudqu waanu dhadhansiinaynaa min cadaabi saciiri saciiro cadaabkeedaan dhadhasiinayna nabiyullaahi sulaymaan dabayshaa loo sahlay markii fardihii suuratu saad bay malaha ku jiraan fardihii uu saa u daawanayo uu soo bandhigay yaa salaadii casar baa ka tagtay baa layidhi markaasuu intuu qaaday yuu kulligood wada gowracay oo boqnagooye markaasuu wada saqaysay ilaahay dabayshanu ugu bedelay baa layidhi marka dabayshanu meel alla meeshuu doono yuu u raacay kuraas baa la dhigi baa layidhi isagaa ku fadhiisan iyo junuudiisi oo dhan dabaysha unbaa qaadi baa lay dimashik markay ka kalahdo isdakar meesha la yidhaha bay iman oo maalintii uu hadgeli markii kala kaabul buu maalinta dambena tegi waa maalin gudaheed bu hadda labadaa meeloodba tegaya ilaahay baa u sahlay markaa adduunkaoo dhan buu xukumi jiray ile marka caynalqidridu waa naxaasta naxaasta waxyaaba badan oo laga sameeyaa jira weelashaa laga sameeyaa guryahaa laga sameeyaa dhalooyinkaa laga sameeyaa laag naxaasa yaa usoo burqan ma aha tulla socodsiiye meeshii macdantii ay ku jirto ma iyadoo dhalaasan bay sidan biyuhu u durduraan oo kale unbay u durdurtay dad baa waxay leeyihiin telefishinka nabiyullaahi sulaymaan yay jinku berigii u sameeyeen dad baa leh yacni waxay u jeedaan maadaama adduunkao dhan xukumayey telefishinka inuu wax waliba usoo galo oo sida uu wax ku maamulo sidaas sidaasoo kale laakiin jundigiisaa dee farabadnaa meel walba ka soo warrami jiray baalkii hududka waa kii jolojiga ahaayo biyaha raadin jiray qaarba meelbay jinkana wax walba qabanay allah wuxuu leeyahay wali sulaymana sulaymaan waxaan u sakhiray ariixa dabaysha markuu fardihii boqna gooyey guduwuhaa kalaheheedu shahrun bil wey waa in billa la socdo wa rawaaxuhaa shahrun bil wey wa asalnaa waan u dhalaalinay waan u socodsiinay lahu sulaymaan cayna alqidri laag naxaasa oo alaabiyo wax walba laga sameeyo wa min aljini jinkana waxaan uga sahlay man qaar baan u sahlay yacmalu ka shaqeey bayna yadii hortiisa ku shaqeeya biidin rabbihi rabbiga iidankiisa allah baa u sahlay oo jinku inay nabi sulaymaan ka amar qaataan allah baa u sahlay nabi sulaymaan inay ka amar qaataan waman yaziq qofkii ka leexdo minhum iyaga ka mid a can amrinaa amarka iyaga ka leexda nudiqu waxaanu dhadhansiin min cadaabi saciiri saciirada cadaabkeeda yacni amarkii uu alla siiyey inay sulaymaan ma yashaa wax alla wuxuu doono marba wuxuu doono wax alla wuxuu doono u samayn yacmaluuna waxay u samayn lahu sulaymaan jinku maa wuxuu doono oo min maxaariiba dhisas dhaadheera wa tamaasiila suurooyina wa jifaanin xeedhyo ah oo kal jawaabi darkoo kale ah iyo quduurin dhariyo raasayaatin oo suganoo adnaadhaarihii ku fadhiya marka icmaluu camal falaa la yidhi aala daawuuda daawuud dadkiisii oo shukran liajli shukr ilaaha sidaa idiin yeelay ee wax walba idiin sahlay ree daawuudow shukriyaa layidhi waqaliilun way yaryihiin buu alla yidhi min cibaadii addoommahayga ashakuuru kuwa shukriyahay yani ree daawuud baa shukri yar lama leh addoommaha gebi ahaan markii laisku daro inta shukri daayey way yaryihiin marka nebi daauud reerkiisiibuu u qaybiyey sulaymaan oo kale wuxuu ku yidhi adigu maalintii intaasoo saacadoo tuko kaasoona intaas saacadoo tuko anigu habeenkii intaas saacadood baan tukanaya sidaas way qaybsadeenba marka waa kii xadiisku ahaa salaad waxaa u fadli badan salaadii nebi daa habeenka niski buu horta seexan ulusna wuu soo jeedi sudusna haddana dib uu seexan soonna soonka nebi daa yaa u fadli badan waa xadiis saxiixa maalina wuu soomi jiray maalina wuu afuri jiray oo soonku hadduu isku bixis noqdo marka daba waad la qabsanoo ku dhibi maayo marka waxaa la yidhi waraad u shugriya wa qaliilu min cibaadii shakuur iyagaa qaliila lama leh ree daa-uud baa qaliila lama leh gebi ahaanba addoommada dadka shufiyay way yaryihiin cumar binu khadaab wuxuu maqlay nin ducaysan allahuma jcalnii min alqaliiliina b ilah kuwa yar iga dhig war maxaad leedahay baa layidhi aayadaasaan raacsan oo kuwa yare shukriya ilah iga dhig baan ujeedaa buui markaasuu cumar binu khadaab aad buu kullu nnaasi aclamu min cumar bu dadkao dhanba cumar ka cilmi badan yihiin buu yidhi ku qancay allah wuxuu leeyahay yacmaluuna waxay u shaqayn oy u camalfali lahu sulaymaan ma yashaa wax alla wuxuu doono min maxaariiba guryo dhaadheera wa tamaasiila suurooyina wax alla wuxuu ii suureeyidha xawayaankay suurayn geedahay suurayn wax walba i suuraynaya marka hadda suurada hadda markii la eego waxaa dadka u cadaab kulol musawiriinta ayaa kamida inta u cadaab kulol qiyaamaha markii la tago qofkii wax suureeyey nafgeli baa laleeyahay mana gelin karo cadaabku marka ku dhamaysanaya marka suuradaasi waxay culimadu u badan yihiin wixii nafi ku jirto wixii yani nafle oo la sawiro yay u badan yihiin oo khalqiga ilaahay buu dee shabahay ee haddii geedaha iyo dhagxaanta iyo waxaa la sawiro wax dhibaatoa ah male waxaa kaloo dhib lahayn wax gabdha u ego ee caruurta yaryar oo qurayshtu ku ciyaari jireen baa jira taasuna dhib male baale midda kale suurada xaradka ah yani gacanta lagu qore shayga lagu duldhigay haddii waxa la goglado ay tahay taana dhib male baale hadday waa marka waxaa hadalku ka joogaa suuradan hadda kamirada la yskaga qabto marka suuradan kamirada waa qaarka hore qaarka horena dee naf kama suuroobi karto dhib male culimada qaarka waana loo baahan yahay dee suuradii oo waxa midda kale abuur la abuuray meehe ruuxa hooskiisii alla abuuray unbaa la qabtay ee ruuxan waxba ma abuurin wey marka dad baran baa si dadna waxay aaminsan yihiin culimada sacuudiga fidyadoodan maqlayayo oo xaraam qadca bay yidhahan markay sheegayeen allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay waxay u samaynayeen maa yashaau min maxaariibi watamaaiila iyo wajifaanin xeedhyo oo kal jawaabi dar oo kale ah, ama berkad oo kale ah. iyo waquduurin dhadyo raasiyaatin oo taagtaagan oo adag icmaluu camal fala markaa aala daawuuda reer daawuudo shukran liajli shukrin oo camal fala ilaaha nicmadaa idin siiyey daawud iyo sulaymaano allah u Ah, ka abaaldhicin u abaalguda shukrigaas waxaa laidinka rabaa nicmada alana siiye wa qaliilun way yaryihiin min cibaadii addoommahayga xaggooda ashakuuru kuwa shukriga nabiyulaahi suleyman marka geeridiisii baa timid jinkaa u shaqayn jireen marka jinku way ka cabsan jireen hadalkiisana ma diidi jirin falamaa qadaynaa markaan ku xukunay alayhi sulaymaan almowta geeridii maa dallahu ma tusinin calaa mowtihi geeridiisa ilaa daabat lardi aboorka mooyaane daabada dhulka cunto geedaha cunto mooyaane taasoo taakulu cunta min satahu ushiisii uu ku tiirsanaa falamaa khara markuu dhacay tabayanat iljinnu jinkii waxay ogaadeen anlow kaanuu anu xaalis low kaanuu hadday yihiin yaclamuuna alqayba qeyb kuwa og maa labisuu inayna ku nagaadeen filcadaabi cadaabka almuhin khidmada way ka bixi lahay marka waxaa laleeyahay baytulmaqdes waa ka sulaymaan dhisay marka geedaa soo bixi jiray baa laydhi geedku markuu soo baxo yuu nabigu la hadli waa qisa hadda xadiid ma aha geedkan magaca magacaasan maxaad ku inan tahay dawaan ahay bas waa la tallaali sidaasan sidaas marka malakumowd yaa u yimid baa laynaba sulaymaanoo yidhi geedka kharuuba la yidhaha kharuuba maalintuu soo baxo markaasaad dhimanaysaa ogow buu ku yidhi geedkii kharuuba ah baa soo baxo magaca kharuuba la yidhaha maxaad uga jeedaa baytulmaqdes baa kharaabi markaan anu soo baxo markaa nabiyullaahi sulaymaan meeshii mixraabkii uu ku cibaadaysan jiray buu galay ushiisiina saasu ugu tiirsaday markaasay naftii ka baxday markaa gurgii albaabuu leeyahay wuxuu leeyahay meelo dulduleela sidaanku halkaasi kasoo dhowrio de isagoo taagan bay arkayaan sanad dhan bay sidaa u ku jireen baashan aboorka la yidhaah yaa ushii gashayo markaasay cuntay marka ushii dhacday iyo isna dhacay markaasay ogaadeen way soo qaadeen waxaa la yidhi urdadii intay soo qaadeen oo geed saareen intuu maalintii cunay bay qiyaaseen hal sanee noqotay baa marka waxaa la leeyahay jinku wuxuu ugu abaalguday aboorka inuu biyo usoo dhaamiyo ciidna u keeno aboorku waa kaar meel cidlo oo ingegan duundabo ka samayn dheer oo biyihii oo qoyan iyo wixii oo dhan ka samayn jinkaa usoo dhaamiyay kuleeyihi adu waa qisa waxaas <laughs> marka nebi sulaymaan markuu dhacay jinkuna markii hore waxay dadka ku dhihi jireen ognahay bay dhihi markay ogaan waayeen hal sano nabi sulaymaan oo meyda oo meeshaa taagan inayna keybka ogeyn dadko dhani way ogaadeen jinkii waana qisa cajiiba wey falamaa qadayna markaan ku xukunnay calayhi sulaymaan almowta geeridii maa dallahu ma tusinin calaa mowtihi dhimashadiisa ilaa daabat ardi aradina waa la yidhaahdaa daabada dhulka cunta daawada dhulka ku nool taakulu way cuntay min ushiisii bay cuntay falamaa kharra markuu dhacay isagoo meyda tabayanat iljinnu jinkii waxay caddaysteen oo u caddaaday anu xaaliya shaniye low kaanuu hadday yihiin yaclamuuna kuwo og alqayba qaybka maa labisu inayna ku nagaadeen filcadaabi cadaabka almuhiin ee dulliga waa shaqadii kuma nagaadeen wey shaqadii ay hayeen de ila inciqaabeedu wax walba iyagaa loo diri jiray waa horey ka xoroobi lahay markaasay iska kala yaaceen wey walaa subxana